awgeed adduunyada dhawaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho waxaad ku dhegeysan doontaan kulmada caawa ciyaari doono kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta malorka ayaa wada ciyaari doona iyadoona malorka garoonkooda kusoo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta baarsha oo hadda hogaanka horyaalka laliyaga gacanta ku haysa baarsha sanadkan waxay doonayaan in difaacdaan horyaalka wadanka sbein ee laligaha sidoo kale waxaa jira kulamada karawokaabka kooxda kubadda cagta united garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta crystal palace kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan oo ma united waxay doonayaan sanadkan iyaguna inay difaacdaan koobkan sidoo kale kooxda kubadda cagta yuventus iyaguna la ciyaari doonaan horyaalka talyaaniga waxaynu eegi doonaa waxyaabaha ugu waaweyn ee kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada ee ku saabsan xalay kooxda kubadda cagta alnansar iyaguna way badiyeen oo shan gool iyo xal ayay kagu badiyeen kooxda kubada cagta oo hud lagu magacaabo iyadoona kooxda kubadda cagta alnasar waayadanba laga yaaban yahay xalay ronaldo gool muusan dhalin laakiin seediyo maani ayaa wacdareynaya isagu goolkulaad ayuu dhaliyey waxaynu eegi doonaa sidoo kale suuqa kaliibsiga chelseaa iyo weliba kooxda cagta arsenal waxay isku haystaan wariyahaan kooxda cagta brentford waana ninka lagu magacaabo ivan tony qodobadaasi qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegaystayaal salaad ayaa farsameynaya anigoo cabdishiid ibrahim cali barnamijkan waad la socodsiinaya soo dhawaada dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta baarsha sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta maloorka ayaa wada ciyaari doona iyadoona kooxda kubadda cagta maloorka garoonkooda weyn ee visit maloorka stadium ay kusoo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta baarsha iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona xilli ciyaareedkan ay ambiitin yihiin tan iyo xilli ciyaareedkan markii uu bilowday horyaalka wadanka spain haddaynu eegno kulankii ugu dambeeyey kambag ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta zilda vigo oo saddex gool laba ay ku garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta real batis oo shan gool ay ku garaaceen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta osasuna oo ay laba gool iyo ku garaaceen afar gool iyo saddex ku garaaceen kooxda kubadda cagta valerial laba iyo hal ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta kadis laakiin kulanka furitaanka barbadhac ayay la galeen kooxda kubadda cagta gatefe marka xilli ciyaareedkan waa ambitin kooxda kubadda cagta ee barcelona oo iyagu waxa weyaan xil ciyaareedkan sanadkan waxay kamid yihiin kooxaha uga caadcaad ee ku guuleysan karaya horyaalka wadanka sbain markaynu eegno barcelona lix kulan ay ciyaareen shan kulan ayay badiyeen lix gool ayay dhaliyeen lix gool ayaa laga dhaliyay iyadoona kooxda kubadda cagta barsha marka ay dooneyso in markaa horyaalka wadanka sbain ay sii dheereystaan dhibcaha oo markii la eego saddex dhibcood ay ku qabtaan maadaama hadda laba dhibcood ay kaga hayaan kooxda kubadda cagta ee real madrid inkastoo ay isku dhibcan yihiin kooxda kubadda cagta jerona iyo weliba kooxda kubadda cagta baasha hadda markaynu eegno caawa kow iyo tobanka habeennimo warubi dhiman ama tobanka habeenimo iyo bar ayuu kulankan uu soo geli doonaa iyadoona kooxda macalin shaafi henandes ay ku ciyaari karayaan shaxdan kulahay teri stergan sidoo kaleeto balday christensen aruqow joao cancelow gafi ninka lagu magacaabo romeo kikai gundogan joao falakes roberto lowendiski iyo rafina ay kusoo bilaaban doonaan saf koowaad ay macquul tahay dijon iyo bedria ka maqnaan doonaa joao falakes xil ciyaarada qurux badan ee ku qaadanaya kooxda kubadda cagta barsha iyadoona joao falakes aynu ognaha inuu kusoo fashilmay xil ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta jelsia sidoo kaleetana kooxda simeoni atletika madrid kusoo fashilmay laakiin ciyaaryaankan ayaa afar kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagta waa barcelona weyaan saddex gool ayuu dhaliyey laba goolna wu caawiyay halka markii la eego kooxda kubadda cagta ee chelsea uu ciyaaray labaatan kulan keliya afar gool u dhaliyay markawaad dareemi kartaa afar kulan ciyaaryaankan saddex gool iyo laba caawin ayuu halka chelsea isagoo ciyaaray labaatan kulan kaliya afar gool uu dhaliyay marka waxaa dareemaysaa in ciyaaryaankan uu ku raaxaysanayo waayihiisii kooxda kubadda cagta ee barsha barsha markaynu eegno kulmadii ugu dambeysay ay la ciyaareysa kooxda kubadda cagta malorka shantii kun ugu dambeysay waa ay garaacayeen mar saddex gooli waxba mar hal gooli waxba mar laba iyo hal mar hal iyo waxba mar afar iyo waxba marka shantii kun ugu dambeysaba maloorka waa la garaacay iyadoona kooxda kubadda cagta maloorka haddii aynu eegno iyagana tan iyo xil ciyaareedkan horyaalka wadanka sbein lix kulan ay ciyaareen lixdaasi kulan keliya waxaa laleeyahay eh, hal kulan ayay badiyeen inta kale waa la garaacayay laba jeerna hal jeerna barbadhacay galeen saddex jeer oo ay la garaacay hal jeer oo ay badiyeen hal jeerna barbadhacay galeen marka maloorka iyagu waxa weeyaan sanadkan waxaa looga cabsiqabaaba inay serbida ee spain ay u laabtaan marka barcelona macanishafi nandis waxa uu shaaca ka qaadayn sanadkan ay doonayaan ay xooga saari doonaan sida horyaalka eh, laliigaha oo ay difaacan doonaan oo leeyihiin waynu difaacan inkastoo real madrid iyo baalsha is hayaan oo horyaalka weli uusan dhaweyn laakiin sanadkan barcelona waxaa loo arkay inay difaacan karayaan maadaama kooxda kubadda cagta real madrid bilaa wariyahaano ay yihiin oo judi bellingham ayay wariyaan ahaan u haysan judi belinghamna wariyaan ma xataa garab maaha oo ciyaaryahaan qadax ka ciyaara marka fenisia jr ciyaartooy kaleet ayaa usoo laaban doona kooxda kubadda cagta real madrid marka waynu arki doonaa caawa iyadoona baalsha ay doonaysa in markaasi ay guulihii ay sii wataan toddobaadkan kooxda kubada cagta halmeri iyo safilana waa wada ciyaari doonaan kooxda kubada cagta safila garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubada cagta almeria iyadoona kooxda kubada cagta safila guushii ugu horeysay xil ciyaareedkan ay gaareen ay tahay guushii ugu horeysay kulankii ugu dambeeyey ee markii laga soo tago kulankii usasuna laakiin waxay kulankii ay la ciyaareen kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo waxay garaaceen kooxda kubada cagta waa kooxda kubadda cagta sevilia ay guuldaro ay kala kulantay kulankii ugu dambeeyay barbaro ayay galeen laakiin iyadoona kooxda kubadda cagta sevila ay kooxda kubadda cagta las palmas weyaan hal gooli waxba ay kaga badisay kulankii eh, xilli ciyaareedkan keliya hal kulan ay badisay sevilla waana kulankii las palmas ay hal gooli waxba ay kaga badiyeen laakiin tanii markii sergio ramos uu kooxda kusoo biray kooxda kubada cagta sevilla waxaweyaan waa ambitin labadii saddexdii kun ugu dambeysaba laba kulan oo barbaray galeen iyo kulan ay badiyeen oo ay markaasi dabcan kooxda las balmas ay garaaceen iyadoona caawa ay la ciyaari doonaan kooxda kubada cagta almeria haddaba sevilla ciyaartooy badan ayaa ka dhaawacan oo ay ka mid yihiin ciyaaryaanka lagu magacaabo marcos acona sidoo kaleet waxaa ka dhaawacan ninka lagu magacaabo mariano oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid mariano dias weyaan ninka ciyaaryaanka ayaa ku fashilmay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid marka mariano isagana waa dhaawac sidoo kaleeto olofier tores ciyaaryahan ee dhahaan iyo ka dhaawacan laakiin waxay ku ciyaari doonaan oo ay weerarka alnaseri sidoo kaleeto eric lamela iyo lucas acombos evan rekatich iyo ninka lagu magacaabo fernando iyo ciyaartooyda kale sida ciyaaryaanka lagu magacaabo andrea boros sergio ramos iyo ciyaaryahaanada kale sida ciyaaryahaanka ee golhayaha ninka lagu magacaabo mitrofigio ciyaartooydaasi waa diyaar oo ay kulankan way ciyaari doonaan iyadoona sidoo kale tana kooxda kubadda cagta sevilla toddobaadkan soo socda markiiba dhammaa todobaadka soo socda weyaan baarshay wada ciyaari doonaan marka waxaad arkaysaa sergio ramos wuxuu kusoo laaban doonaa oo ay markaa dabcan wada ciyaari doonaan baasha oo markii la eego sergio ramos iyo barcelona waxaa ka dhexeeya waxa weyaan dagaal aad iyo aad u xoogan oo weligoodaba real madrid iyo baasha waxay ahaayeen labo kooxood weligooda dagaalamo marka kulanka soo socda barcelona waxay la ciyaari doontaa sevilia sevilia barcelona wada ciyaari doonaan oo markii la eego marnu arki doonaa waxaynu ognahay in sergio ramos uu inta badan ku adkan jiray xidigii waaweynaa sida leonel messi neymar iyo ciyaartoyahanadii sida soares ciyaaryahanadii waaweyneed kooxda kubadda cagta barsha marka kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan marka la liigaha laba kulan ayaa jira sevilia waxay la ciyaari doonta almeria halka barshana la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta malorka Essa é a Shows Boss. que é meu grande dhanka kalena ah ee dhegeystayaal hadiinu eegno kooxda kubadda cagta man united iyagu garoonkooda trafod waxay ku ciyaari doonaan koobka liikaabka ama koobka karukaabka la yiraahdo iyadoona kooxda kubadda cagta crystal balace ay wada ciyaari doonaan marka caawa kooxda kubadda cagta united garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta crystal balace iyadoona kooxda kubadda cagta crystal balace waa iyadana jaban tahay labadii kulan ugu dambeysay ciyaarayeen labada kulanba waxaweyaan dhibcay luminayeen shantii jeer ugu dambeysay saddex kamid ah ayaa dhibculumiyeen halka man united shantii kun lagu dambeysay saddex kamid ah la garaacay iyadoona crystal balas ay doonayso in gebi ahaanba koobka ay ka ciribtiraan waana wareega soddon iyo labaad haddii crystal balas ay badiso waxay usoo gudbi doonaan wareegi lixy tobanka halka haddii united ay usoo baxaana wareegi lixy tobanka ay gaari karayaan man united waxaynu ognahay in koobkan ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkan mar waxay doonayaan inay difaacdaan kooxda kubadda cagta crystal palace weli ka maqan michel olese ninka lagu magacaabo mathiet faransa sidoo kaleet waxaa ka maqan ciyaaryahaanada kale sida eh, ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo lerma iyo ciyaaryahaanka lagu magacaabo nathan ferguson waa ciyaaryahaanada kooxda cagta crystal palace ka maqan halkama united mount usoo laabtay sidoo kaleeto rafael faren diyaar kulankan sidoo kale harry maguire markaba united dhammaan xidigihii kaga maqnaa kooxda kubadda cagta ama ah. xidigihii dhaawaca ahaa waxaa leeyahay waxay dib ugu soo laabteen inay markaasi dabcan ay kulmadan soo socda ay ciyaaraan hadaba united kulmada soo socda waxaa ku wajahan eh, kulanka crystal balas markii laga soo tago eh, isla crystal balas ay la ciyaari doonaan horyaalka todobaadka soo socda eh, soddonka setembar kadibna kooxda kubadda cagta galatasaray ayay la ciyaari doonaan horyaalka kowda octoobar sidoo kale brentford ayay la ciyaari doonaan todobada octoobar kadibna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubada cagta united kooxda kubada cagta sheffield united sidoo kale kadib waxay la ciyaari doonaa sagaal iyo labaatanka markii xulalka laga soo laabto waxay la ciyaari doonaan kooxda kubada cagta mancity marka waxa uu noqon doona kulan xiise badan laakiin united dhammaan kulamada kusoo wajahan waa kulamo baashaal ah haddii labada kulan soo socda ay calaster balis ay ka badiyaan eh, waa galatasara ay kasii badiyaan ay breford garaacaan shifil garaacaan kadib waxaa weyaan united masidaya la ciyaari doonaan marka manchester waxaa la aaminsan yahay todobaadada soo socda ama waayahan shanta kulan soo socda ay badin karayaan maadaama kulamo iska jeelcan uu iska yahay laakiin kooxda kubadda cagta ma united markaynu eegno eh, xilli ciyaareedkii hore iyo ciyaareedkan markii la eego xilli ciyaareedkan ayay ka jaban tahay oo aad yaad ay ugu jaban tahay kooxda kubadda cagta manchester xilciyaareedkan markii aynu eegno horyaalka wadanka ingiriiska dhammaan kulmadii ay ciyaareen oo dabcan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta manchester lix kulan ayay ciyaareen lixda kulan keliya waxay markaasi dabcan guuleysteen saddex jeer saddexna waa laga badiyey marka todoba gool ay dhaliyeen toban goolna waa laga dhaliyey marka waad dareemi kartaa horyaalka keliya ah lagu dhaliyay toban gool xilli ciyaareedkan waxaa jira kooxo inta badan difaacoodu wanaagsan yahay sida mancity oo kale mancity xilli ciyaareedkan keliya saddex gool ayaa laga dheliyay liverpool waxaa laga dheliyay shan gool brighton waxaa laga dheliyay sideed waa sideed gool brighton waa kooxa ugu badan goolasha laga dheliyay spors toddoba gool arsenal lix gool eh, astonvilla oo toban gool ayaa laga dheliyay westiam oo kale toban gool ayaa laga dheliyay newcastle toddoba gool ayaa laga dheliyey manchester united toban ayaa laga dhaliyay crystal palace todoba gool ayaa laga dhaliyay fulham todoba gool northern forest sagaal gool barenford sagaal gool chelsea lix gool chelsea difaacoodii waxaa weyaan waa wanaagsan inkastoo dhalinla-aada ay haysato afartan toban gool olfis labaiyo toban gool banamos koiyo toban gool ayaa laga dhaliyay halka sidoo kale kooxa kubadda cagta lowton town koiyo toban gool laga dhaliyay balin waxaa laga dhaliyay saddexiyo gool sidoo kale kooxa kubadda cagta sheffield united waa kooxa ugu badan goolasha laga dheliyay toddobiyo gool ayaa laga dheliya marka kooxda ugu shawaaq ilaashada fiican xilli ciyaareedkan waa city oo keliya saddex gool laga dheliyay kooxda goolasha ugu badan laga dheliyeyna waa kooxda kubadda cagta sheffield united marka sanadkan markama united waynu arki doonaa hadii meel fiican ay ka gaari doonaa horyaalka ama champions leaga waxaa la saadaalinayaa sanadkan in horyaalka premier league mancity mar kaleeto ay ku dagaalami doonaan sida mancity liverpool sidoo kale arsenal iyo tottenham afartaasi kooxda ay leeya tofoorka way soo geli doonaan chelsea waxaa la saadaalinaya kaalinta lixaad ay geli doonto halka kaalinta shanaadna ay geli doonto ee leeyahay kooxda kubadda cagta united dhanka talyaanigana markaan haddiinu eegno kooxda kubadda cagta yuventus kulan muhiim ayay doonaan oo waxaa weeyaan kooxda kubadda cagta yuve iyagu waxaa weeyaan sanadkan keliya hal jeer ay guuldaro la kulmeen shantii kun ugu dambeysay ciyaareen afar waa shan kulan ay ciyaareen saddex ay badiyeen hal kulan barbar ay galeen marka kulankaana kulan xiiso badan ayuu noqon doona waxyaabaha laga diiwaangeliyay ayaynu eegi doonaa leece iyo yuventus caawa markaynu eegno caawa eh, ko iyo tobanka habeenimo rubi dhiman leece iyo weliba yuventus ee wada ciyaari doona iyadoo kooxda kubadda cagta yuventus uu ka maqnaan doono ciyaaryahaanada ama ciyaaryahaanka eh, sida paul bogba iyo ciyaaryahaanka kale ee eh, ninka lagu magacaabo alexandrow sidoo kaleeto markaynu eegno kiesa weliba milig ee kulanka lagu soo bilaabi doona dusan flofishna ah, dhaawac ayaa loogu shakisanyahay ciyaaryahankan markii la eego kooxda cagta yuventus xil ciyaareedkan Eh, waxay dhaliyeen ilaa ku toban gool lix gool ayaa laga dhaliyey marka waxay garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonaan waana garoonkooda yuventus stadium weeyaan kooxda mase milan lagabiri waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta leje oo leje waxa weeyaan inaba caadi ma ah oo sanadkan waa ambitin dhanka talyaaniga waxaa jira keliya ilaa iyo laba kooxood ayaa jira oo xil ciyaareedkan ambitin ah dhanka horyaalka talyaaniga waa kooxda kubadda cagta inter milan oo iyagu waxa weeyaan shantii kun ugu dambeysay wada badiyeen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta leje oo iyagoona shantii gool ugu dambeysayba saddex ka mid ah waa afar ka ah waa saddex ka ah ay badiyeen laba kamid mid barbaray ay galeen marka leje way ka sareysaa hal dhibcood ay ka sareysaa kooxda kubadda cagta yuventus iyadoona kooxda kubadda cagta leje dhammaan kulamadii ay ciyaareen haddiinu eegno xil ciyaareedkan shantii kun lagu dambeysay ay ciyaareen saalano kale waxay la ciyaareen janwa hal gool waxbay kaga badiyeen waxay la ciyaareen monsa hal gool iyo hal gool ay la galeen salernatana iyo laba gool waxbay kaga badiyeen eh, fiorentina iyo laba laba la galeen eh, waxay laba iyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta lazio oo sanadkan eh, loos hadaalinayo inay ku guuleysan karayaan meel fiican ka gaari karayaan talyaaniga marka caawan waxay la ciyaari doonaa yuventus marka kulan wata weeyaan oo kooxda kubadda cagta leche Eh, iyagoo markaas dabcan la ciyaaryahaano khatar badan ay haystaan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo korstofich iyo ciyaaryahaan kale ayaa jira oo aad u khatar badan ninka lagu magacaabo gabriel oo isagoona talyaania waa u dhashay wadanka brazil isagoona sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahaan kale oo aad u khatar badan oo leeje u ciyaara waana ciyaaryahaan lagu magacaabo maxamed kaba wiilkan waa kuwii labaatan jir waxa uu dhashay toddobaaatankii oktoobar labada kun iyo kowdii waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta leeja xilli ciyaareedkan markaynu eegno kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta leeja ay la ciyaarayeen yuve garoonkan ay soo booqanayeen waxa uu ahaa saddexdii may ee xil ciyaareedkii hore labii gool waa laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay leeja oo mid kamida mid baredes ah ayaa goolka waa kadibna dusan falofij ayaa goolka labaad ka dhaliyay marka iyadoona shantii kul dambeysay leece ay soo booqanayaan mala ciyaarayeen kooxda kubadda cagta yuventus saddex kamid la garaacay halka laba kamid markii la eego barbardhac la galay marka leece iyo kooxda kubadda cagta yuventus inta badan leece waxaa weyaan shantii kun ugu dambeysay yuventus ay la ciyaarayeen waa ambitin oo yuventus ayaa saddex jeer badisay halka laba jeerna ay barbaray galeen talyaaniga inter milan oo shan iyo leh milan oo labaiyo toban leh leece oo ko iyo leh yuventus oo toban dhibcood leh iyo ferentina oo toban dhibcood leh sidoo kaleetana kooxda kubada cagta atlanta oo sagaal dhibcood leh napoli sideed dhibcood marka napoli sanadkan waa ka jabanta xil shan kulan ay ciyaareen laba jeer ayay badiyeen laba jeer barbar ay galeen waa laga badiyay marka napoli oo iyagu isku deetaha ku guuleystay xil ciyaareedkan waxaweyaan waxaa leeyahay xaaladooda ma sahlana inkastoo horyaalka uu bilow yahay laakiin sanadkan waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta inter milan horyaalka ay ku guuleysan karayaan sidoo kaleeto milan iyaguna ay dagaalami karayaan yuventusna sidoo kaleeta dagaalami karayaan marka yuventus saddexdiisan ugu dambeysayba waxa weyaan horyaalka maysan ku guuleysan mar ac milan ayaa ku guuleysatay barinta milan ayaa ku guuleysatay marna napoli ku guuleysatay marka sanadkan waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta inter milan mar kaleeto ay ku guuleysan doonto oo ay koobka eh, sanadkan horyaalka ay qaadi karayaan dhanka talyaanigana dhanka markii aynu eegno eh, liigwanka kooxda kubadda cagta lili iyo weliba kooxda kubadda cagta stade remis ayaa wada ciyaari doona waa kulmada caawa jira oo la ciyaari doono dhankale liigaha barcelona oo ciyaari doonto united oo iyaguna ciyaari doonaan sidoo kaleeto markaynu eegno waxaa jira kulmo kaleeto oo xiso badan todobaadkan noqon doona todobaad in waa caadiyahan tusaalaangalbeedna waxaa wada ciyaari doona madrid iyo koox kubadda cagta las palmas oo kale dhanka talyaaniga kulmo habeen waa habeen dambe waa kulmo xiiso badan ayaa jira oo ac milan iyo inter milan napoli ay ciyaari doonaan sidoo kaleeto kulmada kaleeto karawkaabka chelsea oo kale way ciyaari doonta hawey dambe brighton la ciyaari doonaan newcastle iyo city waa kulamo xiso badan ayaa jira todobaadkan waa xagaaga horyaalka wadanka sacuudi arabiyan haddii nu eegnana kooxda kubadda cagta al nasr ayaa laga yaabanya hal ciyaareedkan iyagoo markaasi dabcan ay shan gooli waxba ay kaga badiyeen koobka champions cabka wareega soddon iyo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ohid iyadoona kooxda kubadda cagta alnansar shan gool ay kaga badiyeen iyagoo markaasi dabcan xil kooxda kubadda cagta alnansar waa kooxda ugu badan sacuudiga ama goolasha ugu badnaa dhalisay markaynu eegno sedio mani ee goolka kuwa dhaliyey waana gool wuxuu ahaa eh, rigora kadib way soo bareejeeyeen kadibna ciyaaryaanka lagu magacaabo sesco vovana ayaa goolka labaad keenay kii saddexaadna talisco ayaa keenay kii afraadna ciyaaryaanka lagu magacaabo ayman yaxya ayaa keenay halka kiisii ugu dambeysana uu dhaliyay ciyaaryaanka lagu magacaabo sami alnej iyadoona eh, ronaldo isagu waxaweyaan kulanka ma lagu soo bilaabin laakiin isagu eh, markii la eego eh, wuxuu ahaa kulan muhiim u ah kooxda kubada cagta kooxda kubada cagta alnasr marka ronaldo xale mausan ciyaarin waxay ku ciyaarayeen sidi mani taliscow iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, jerib halka otafio iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo sisco fofana iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo alkhaybar waa alkhaybara weeyaan iyo ciyaaryahanada kale sida al amri ciyaartooyda sida amrig labort eh, ninka lagu magacaabo alex telis iyo ciyaaryahanka golhayaha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo al caqiidi marka eh, xalay ronaldo kulankaasi muusan ciyaarin iyadoona kooxda kubadda cagta alnasar iyagu waxa weyaan shan gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo uhude ciyaaryahaanada sida ayman iyo al xasan iyo ciyaaryahaanada kale sida ninka lagu magacaabo samuel nejij ayaa iyaguna waxa weyaan kulanka kursiga keedka fadhiyay marka laba waa shan gool iyo waxba ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta uxud xil ciyaareedkan ninka lagu magacaabo cdu mane xil ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya toban kulan oo xil ciyaareedkan u ciyaaray kooxda kubadda cagta alnasar toddoba gool ayuu dhaliyay isagoo markaa laba hal ka mid a ah caawiyey horyaalka lix gool ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan toddoba kulan uu ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey halka hal caaw inuu sameeyay marka isaga iyo ronaldo xil ciyaareedkan labaatan gool ayay ku lug luguleeyihiin oo ay kooxda kubada cagta aan la sareysiiyeen waa siya diomane oo xilli ciyaareedkii hore ku wareeray kooxda kubada cagta bayer munij isagoo soddon sideed kulan oo ciyaaray kooxda kubada cagta bayer kaliya uu dhaliyay labaiyo toban gool marka ciyaryaankii hore kooxda kubadda cagta liverpool liverpoolna waqti fara badan kusoo qaatayna u dhaliyeyna boqollabaatan gool eh, soddon sideed goonla u caawiyey laba boqol lixdan u saftay kooxda kubadda cagta liverpool hadda wuxuu ka wacdarenayaa dhanka waliba sacuudi arabia weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaana haddiinu eegnana dhegeystayaal wararka kale ee jira haddaba eh, waxaa leeyahay ninka la yidhaahdo ian right waxa uu durbo walaac ku muujinaya sanadkan kooxda kubadda cagta arsenal inaysan ku guuleysan karin horyaalka bermeliga wuxuu leeyahay arsenal xilli ciyaareedkii hore iyo xilli ciyaareedkan waxay wanaagsan tahay xilli ciyaareedkii hore sababtay tahay wuxuu leeyahay kooxda cagta arsenal xilli ciyaareedkan waxaa laga rabay laba kulan inay badiyaan waana kulankiisa boris oo ay laba laba la galeen iyo kulankii kale kooxda kubadda cagta fulham iyaguna barbaray ay la galeen wuxuu leeyahay labadaasi kulan arsenal way badin karayeen laakiin waxaa leeyahay arsenal weli waxay u baahan tahay hal meel inay iska dhamaystirto haddaba halyeygii hore kooxda kubadda cagta arsenal right ayaa qirtay inuu ka niyad jabsan yahay ciyaaryaanka lagu magacaabo gabriel jesus kadib markii ay barbaro labiy labay la galeen kooxda kubadda cagta ee eh, tottenham iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal kulankii xadii ee kulan derbiga waqooyiga london waryahaanka reer brazil ninka lagu magacaabo gabriel jesus ayaa lumiyey fursad muhiima oo uu arsenal labii waxba eh, u ka dhigi karaya ciyaarta laakiin ugu dambeyntii sports iyo goolka barbaraha heshay wuxuu leeyahay dhamaystir la-aanta fursadaha ah ee arsenal ayaa dhibaato ku noqonaysa kooxda arsenal iyada oo ganers loo sheegay inay lasoo seexdaan weeryahan laakiin michael arteta waxa uu shaaca ka qaaday in weeryahan uusan u baahnayn uu doonayo in ciyaartooyda sida inkatia sidoo kaleeto gabriel jesus uu doonayo in markaasi dabaan xil ku jabhadayo haddaba right hadda wuxuu qirtay in walaac uu ka qabo fursadaha arsenal xil ciyaareedkan ay ku lumisay kulamadii muhiimka ah sida kulamadii eh, tottenham iyo kulamadii kale ee eh, sports wuxuuna shaax ka qaaday in sanadkan ay khatar ku noqon doonto arsenal inay ku guuleystaan horyaalka premier leaga iyadoona kooxda kubada cagta arsenal ugu dambeysay horyaal ay ku guuleystaan wuxuu leeyahy mid ka mid a ah waxyaabaha welwelka leh ay fursado waaweyn ay qasaariyeen ayaa waxay ka dhigan tahay in weli kooxda kubadda cagta arsenal ay u baahan yihiin inay markaasi dabcan fursadahoodii ay dhaliyaan ama gabriel jesus ha noqdo ama inkatia wuxuu leeyahay sidoo kale rayt waa inaad fursadahaadii ka faa'iidaysataa sababtay tahay sanadkan waxaa jira kooxo badan aad u khatar badan sida kooxda kubadda cagta liverpool sport sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta masiti oo iyaguna sanadkan uga cadcad ku guuleysiga horyaalka bermaliga wuxuu leeyahay eh, waxaad dareemi kartaa eh, in aad haddii aad fursadahaagii aad dayacdo in adigana markaagii laga dhalinayo waxaad aragtay fursado uu sameeyey ciyaaryahan gabriel jesus laakiin way ka faa'idaysan waayeen laakiin wuxuu leeyahay arsenal weli furad ay haystaan waxaan doonayayuu leeyahay suuqa january markii uu bilowdo in kooxda kubadda cagta arsenal ay suuqa gasho kadibna evantoni ay soo qaataan iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta arsenal durbay la xiriirtay evantoni wakiiladiisii ay doonayaan eh, suuqa january laakiin jelesia iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa dagaal u dhexmari doonaa oo ciyaaryahaanka evantoni ay ku wada dagaalami doonaan ama ay ku wada hardami doonaan wararku waxay sheegayaan in tobabaraha kooxda kubadda cagta brenford thomas frank uu daah ka qaaday toddobaadkii hore in toney uu ka tagi doono kooxda haddii uu dalab sax uu yimaado kooxda kubadda cagtana brenford waxay diyaar u tahay in ciyaaryahankan ay fasaxaan arsenal ayaa dooneysa inay la soo wareegto xidigan si tooney uu u noqdo dooqa cusub ee weerarka ganrs ayaana raadin doonta xidig cusub oo lambar sagaal ah maadaama idi inkati ay weliba gabriel jesus shaqadoodii gabeen tony keliya bartilmaameed uma noqon doono kooxda kubadda cagta arsenal laakiin sidoo kaleet waxa uu bartilmaameedu noqon doonaa kooxda kubadda cagta chelsea chelsea saddexdii kulan ugu dambeysayba wax gool maysan dhalin northern forest sidoo kale kulankii ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee lagu magaca magacaabo kooxda kubada cagta astafila bareford ayaa si fiican u fahansan booska ciyaaryahaanka kaas oo ay ku doonayso lacag waaliha inay ku iibiyaan ciyaaryahaankan tony ayaa maalmihii ama maalin maalmaha ka ah muujiyey xiisaha u qabo inuu ciyaari doono kooxda kubada cagta arsenal wuxuuna beeniyey inuu weligiisa taageeray kooxda kubada cagta liverpool balse wuxuu aad iyo aad ula dhacsan yahay kubada cagta gaar ahaan kooxda kubada cagta arsenal haddaba xidiga digl rice ayaa fure u noqon doona in xidiga uu kusoo biiro kooxda kubada cagta arsenal badan marka la eego suuqa xeegan tooney ayaa laga yaabaa inuu doonayo inuu maro wadadii uu maray rais markii uu arsenal ku biiray suuqa hagaagii hore laakiin wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta chelsea oo qaybta dhalinta laga haysto inay doonayso sidoo kaleeto tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea marushi bujentino waxa uu shaac qaaday in kooxda kubadda cagta chelsea weli u baahan tahay weeryahaano suuqa janwarin ay doonayaan chelsea waxaanu ognahay in weeryahaano ay haystaan sida armando baroqa sidoo kaleeto jackson sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahaan kale oo david washington washington layidhaahdo oo weerarka ka ciyaara sidoo kaleeto inkunku ciyaartooy kale laakiin waxa weyaan weli jelsia waxa weyaan xaaladu ma sahlana iyadoona kooxa kubadda cagta jelse lagu maadeysanayo jelse kulamo badan ayaa kusoo wajahan waxa weyaan bisha soo socoto ee oktoobar jelsia waxay ciyaari doonto kulamo inaba aanan caadiyahayn oo waaweyn sida kulanka arsenal la ciyaari doonto mancity ay la ciyaari doonto sidoo kaleeto manchester united iyo newcastle iyo brenford iyo iyo kooxo aad u khatar badan la ciyaari doonto bilaha soo socda sanadka disembar iyo oktoobarba marka chelsea weli waxay u baahan waryahanina soo qaata markaad wararku waxay sheegayaan in ifantooni ay soo qaadan karayaan dhanka kaleetan haddiinu eegnana bawel marson waxa uu saadaalin ka dhiibtay toban kulan soo socda chelsea in laga badin doono haddaba haliga bawel marson lagu magacaabo ayaa saadaalin naxdin leh ka sameeyey xilli ciyaareedkan toban kulan soo socda wuxuu leeyahay bawel marson waxa uu sheegay in toban kulan soo socda ee chelsea ay laga badin doono ama dhibco lumin doonaan chelsea ayaa ciyaari doonto kulamo muhiima ah oo ayla ciyaari doonto breyton kahor inta ayna la ciyaarin kooxaha fulham iyo banley horyaalka brmeliga intaasi kadib chelsea ayaa ciyaari doonta dhanka kooxda arsenal sidoo kale breford waa kadibna tottenham kadibna city newcastle brighton ma united wuxuu leeyahay hadii aad eegto kulamada chelsea waad ka walwaleysaa waadna haysaa sidaas waxaa yidhi bowel marton waxaana ula hadlay wargeyska sky sports wuxuu leeyahay toban kulan ee soo socda aaday muhiim ugu tahay xilciyaareedka soo socda waa kulamo aad iyo aad u xanuun badan waa kulamo markaas dabcan naxdi ku yeelan karta kooxda kubadda cagta chelsea ah. wuxuu leeyahay chelsea sanadkan iyagoo haysta ciyaartooy waaweyn laakiin sidaasi ay tahayna chelsea waxa weeyaan xaalad daran ayaa haystay uu leeyahay bawel marson sidoo kaleeto bawel marson wuxuu leeyahay waa in ciyaartooyda chelsea u ciyaartaa isbedel degdega sameeyaan wuxuu leeyahay wayr ximi sterlin sidoo kaleetu isbedel degdega u sameeyaa fursadihiisii uu dhaliyaa sidoo kaleetu waa in jackson uu dabeecad wanaagsan oo la soo baxaa sidoo kaleetu wuxuu leeyahay waa in ciyaartooyda qadka dhexe ay isdejiyaan wuxuu leeyahay chelsea jiil dahabiga ayay haystaan oo ay ka faa'idaysan karayaan laakiin chelsea waxay u baahan yihin isla qabsi waxaynu ognahay tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea murushi bujuntino uu shaaca ka qaaday in milkiilayaasha kooxda kubadda cagta chelsea uu hogaaminayo todi bohli ay ka welwelsan yihiin xaaladda haysata kooxda badahadaba burushi bujentin wuxuu leeyahay jalsiya xaalad daran ayaa haysataa dhaawacyo ayaa jira laakiin mulkiilayaasha waa inay ku qancaan xaalada jirtaa sababtee tahay waxaan dhisaynaa koox cusub koox daayar ayaanu dhisaynaa iyadoona kooxda kubadda cagtida buluus koley ay usoo laaban doonaan bilooyinka soo socda ciyaartooyda muhiimka sida kabtariis jemes sidoo kaleet usoo laaban doonaan ciyaartooyda kale sida ciyaaryahaanka ay dhowaana kasoo qaateen kooxda kubadda cagta Eh, lagu magacaabo kooxda kubadda cagta southamptom ee ninka lagu magacaabo lesley waa ninka lagu magacaabo eh, romero lafia haddaba markaynu eegno eh, sanadkan laba kooxood ayaa jira oo aad iyaad u liitabaan kooxda kubadda cagta chelsea oo iyagu waxa weeyaan shantii kun lagu dambeysay ama lixdii kun dambeysay keliya hal kulan ay badiyeen saddex ka midna la garaacay kulana barbare ay galeen waa laba kulan barbar ay galeen weyaan sidoo kaleeto kooxda kubada cagta united iyaguna xaaladaraaysta kooxda kubada cagta united waxay nognaan ciyaartooy badan ay soo qaateen kooxda kubada cagta manchester united waa kooxda xil ugu badan goolasha ugu badnaa laga dhaliyey waana in ka badan kooxaha kale marka difaacoodii ma wanaagsana waanu ognahay sanadkan dhaawacyo badan ayaa jira manchester united laakiin war farxadl ayaa usoo baxaya waxaa la leeyahay ciyaartooyda sida rafael fareen iyo ciyaaryahaanada kale sida mount ayaa usoo laaban doona kulmo soo socdana waa diyaari u yihiin sidoo kaleetuna haddiianu eegno kooxda kubadda cagta lagu magacaabo arsenal iyaguna dhaawac ayaa rigaadiyey oo sanadkan waxaa ka maqan ciyaartooyda muhiimka diglan rice waxaa leeyahy laba wiik ayuu maqnaan doonaa sidoo kaleetana waxaa leeyahay ciyaartooyda kale way maqnaan doonaan oo sida thomas barty oo isagana saddex wiik maqnaan doono sida warku ay sheegaya ama saddex toddobaad uu maqnaan doono marka sanadkan dhaawacyo badan ayaa jira oo kooxo badan waxa weeyaan eh, ayaa xil ciyaareedkan ka maqan xataa masiti waxa weeyaan bernardo silva iyo ciyaaryahaanada sida jaga xataa laleeyahay inkastoo jaga usoo laabtay laakiin sidoo kale kevin debrune xil ciyaareedkan todoba bil lix maqnaanaya marka sanadkan waxaa leeyahy waa sanadka dhaawac weya laakiin sanadkan horyaalka bermaliga wuxuu u dhexeeyaa ilaa afar kooxood masity kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta arsenal iyo kooxda kubadda cagta spolis intaas ayaa u dhexeeya manchester iyo chelsea xaaladooda masahlana xataa newcastle iyagu waa iskaroonyihin laakiin waynu arki doonaa sanadkan haddii meel fiican ka gaari doonaan horyaalka bermaliga guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowlad cadda kulmi magaala muqdisho intan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijka safiican oga kulanka